بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط السابع والسبعون من أشhرطة كتاب رyاض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويرضى هذا الشريط من الحديث رقم 1816 قال رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم qofna ma aanu su-aalin rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam can iddajaal dajaal ma aanu su-aalin ma aanu ka waraysanin akara mima sa'altuhu intaas su-aalay in ka badan qof su-aalay ma jiro wa inahu qaala lii wuxuu yidhi maa yaduruk maxaa ku dhibaaya maxaa ku dhibaaya oo sahaalaad igu weydiinaysaa qultu waxaan inahum yaquuluuna waxay dhahaan ina macahu jabala khubsin wa nahara waxay dhahaan wuxuu wataa buur kibisihiyo iyo tog biyo ah saasay dadku yidhaahaano qaala markaasu wuxuu yihi huwa ahwanu cala allah alle waa kala xaqiirsan yahay min dalika sidaas muttafaqun caleyh inuu alla waxaa makamiyo waa kala liitaa alla waa kala liitaa waxaanan soo marray inuu waxyaalaha waxyaalo ka waaweyn ula imaanayo oo eh, muxuu aha dhulka oo kunuustiisu ay soo raacayso iyo waxyaalahaasi ay ka mid yihiin iyo waxa eh, dadka ay u malaynayaan naari inuu watay waa soo naqay laakiin marka waxaa weeyaan xagga kibisa iyada wax ku saabsan ma aanu sheegin xagga biyahaase biyo xaqiiqa enan ahayn waa kan soo naqay w أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عalيه وسلم ما من نبي إلا قد أنذر أمته أmatahu الكذاب nacam min nabiyin ma jiro nebi ilaa waqad andara wuxuu unaga digay ummatahu ummadiisa alacwara ilow alkadaab ee beenaa lahaa almasiix dajaal ninka la yidhaha weeyaan alaa inahu acwar wahooy waa ilaa yahay waina rabbakum caza wajala laysa biacwar rabbigiinna ma aha mid indhala ma aha mid ilaa ma aha waa indha qabaa maktuubun bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdooda waxaa ku qoran halka hagaagaa kaga qoran kafara baa ku qoran muttafaqun caleyh yani kafara kaafir ayaa ku qoran oo qof kasta oo mu'mina ah oo ama far yaqaana ama aan far aqooninaba waa aqriyaya ilaa waqtigaas waxa weeyaan waqti kayr caadiya weeyaano axwaasha hadda joogtaay waa isbedelaysaa dadka aan hata farta aqoonin baa alla subxaana wa tacala u fahamsiinaya oo aqriyaya marka waxaa weeyaan wax kasta oo lagu garan waayaba oo waxyaalaha uu la imaanayo ee dadku dhintay oo soo bixinaya iyo kunuuska ardada iyo cirkiga dhulka iyo amarkiisa waxaasoo dhan haddaad ku garan weydaan labadaa tilmaamood baanu qarsoomaynin oo inuu ilaa yahay iyo inuu labada intood kaga qoran yahay kaafirnimadiisu wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam alaa uxadiثukum xadiiثa can اdajaal miyaanan idinka warramaynin dajaal sheek war ku saabsan maa xadaثa bihi nabiyun qowmahu uunan nebina uga warramin ummadiisa uga warramin inahu acwar isagu waa ilaa yahay isagu waa ilaa yahay marka waa waa tilmaan aanu nebi ka bixiyey aanu jirin oo gaabanna il buu laayahay wainahu yajiiءu macahu wuxuu la imaan doonaa isagoo la jirkiisa uu yahay bimihaali اljannati waannaar khayaalka jannada iyo naarta faalatii yaquulu inaha aljanna midu waa janno leeyahay oo qofkii raaca uu leeyahay waa gelinayaa hiyo naar naar weeyaan midda uu waa naar leeyahay oo qofka diida sida ninkii shahiidka ahaaye aan soo marray oo kale uu muxuu ahaayey oo kale ah uu leeyahan ku tuurayaa isaguna waxaa weeyaan iyadaa janna muttafaqun caleyh ninkii isaga ah waxaan soo maray nebigu sal ly sl wuxuu yihi waa ninka ugu shahaado weyn alla agtiisa weeyaan kaas waxaa shaahid u ahoo mara furaya oo tusinaya xadiidkii nebiga sala allahu alayh waali wasalam la weydiin jiray ee la yidhi muxuu ahaayey qof keebaa jihaadka kee ugu fadli badan ee dhihi jiray kalimatu xaqin cinda sulطaanin jaa-ir eray xaq ah oo hor laga hor yidhaaho qof madax ahoo daalim ah oo awood laho qofkuu ka baqaayo qof ka dulmi weyn bahalkaas dajaalana ma jiro qof ka sulto weynna waqtigaas isagaa ma jiro marka qofkaas adduunka qof soo baxa ninkii ugu sulto weynaa ugu fasaad badnaa ugu dulmi badnaa ah ninkaa mu'minka hortiisa isagoo ilaahnimo sheeganaya runtii ka caddeeyey isaguna uu dilay marka kolkaasu wuxuu noqonaya sidaa ku noqday shahiidka ugu shahaado weyn ayuu noqday radia allahu canhu wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalam dakara dajaala dajaal buu sheegay bayna dahraanay nnaasi dadka dhexdiisa ku sheegay dadka dhexdiisao maalin dajaal kusoo hadal qaaday faqaala wuxuuna yidhi in allaha laysa biacwar alla ma ila'a alaa ina almasiixa adajaal war mxu ahay ilowga beenaalahu aho acwaru lcayni اlyumna waa midda isha midigta ala kaana caynahu cinabatun daafiya aad mooddo si isago ood mooddo ishiisa xabad cinabahu biyadulxi haabisa dul sabaynaysa bay u eg tahay muttafaqu calayhi nin abu tixya la dhihi jiray oo ansaari ah radiyallahu canhu yuu weliba ishiisa ku tilmaamay wuxuu yihi abu tixya ishiisa bay ishiisa u eg tahay nin ninkii la dhihi jiray cabdilcuza bni qaطan alkhuzaaci aan soo marrayna isagana waa ku tilmaamay waa waa arkay nebigu sala lla alay slam qof aan arko aan is idhaaho wuu u egyahay kaasaa jira buu dhahi jiray nebigu sala allahu alayh wali wasalam can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala alla alay slam qaal laa taquumu saaca ma dhacayso qiyaamuhu ma dhacaayo dajaal xadiidkiisii halkaasaan kaga baxnay halkaasaan dajaal kaga baxnay marka waxaa weeyaan waxyaalaha kale marka dhici doono waqtiga aakhiru zamaanka ah ee fitanta iyo waxyaalahaas ah oo kolka qiyaama aada u soo dhawaada dhici doona yuu marka haddana gelayaayo wuxuu xadiidkanu sheegayaa dagaallo dhex mari doona yahuudda iyo muslimiinta dhex mari doona oo bacda nusuuli ciisa bni maryama iyo mahdigii iyo waqtigoodii ah uu sheegayaa wuxuu leeyahay laa taquumu saaca qiyaamuhu ma dhacayso xataa yuqaatila almuslimuuna alyahuud ilaa muslimiintu ay kala dagaalamaan yahuudda xataa yakhtabica ilaa uu ku dhuunto alyahuudiy ninka yahuudigiihi min waraa'i alxajari waashajar geed gadaashi ama dhagax gadaashi uu ku dhuunto ku gabbado fayaquul alxajaru waashajar ay yidhaahaan ee dhagxanta iyo geeduhu ay yidhaahaan yaa muslim war muslimow haadaa yahuudiyun khalfii tacaala faqtulhu kanu waa yahuudi gadaasheeda ku dhuumanayee kaalayo dil ayuu dhahayaa waxaa ka heelanaysa marka geedihii iyo iyo dhagxantii baa ka heelanaysa oo muslimiinta la jira waa hadlayaana allah ka hadlinaya inta ka horaysana marka dareen iyo waxgarasho waa leeyihiin waxyaalaha inagu jamaadaadka iyo nabaataadka aan isaga naqaanayn garanayn aan moodayn marka waa u ka heelanayaana waa la hadlayaan weliba waxaa kaloo meesha ku jirta aakhiru zamaanka markii la joogo ee dadka ay kala baxaan dadka diintooda loogu yeedhayaa mooyaane yaa carabi ma jiro yaa fulaan ma jiro ya waxaasi ma jiro muslim iyo kaafirun weeyaa dadkii markaas muxuu ahaay ila algarqada geedka qarqadka la yidhaah mooyaane oo isagu ma sheegayo fa innahu min shajari lyahuud isagu dhirta yahuudda ayuu ka mid yahay geedka qarqadkana wuxuu leeya waa geed geedaha qodaxda le ka mid ahoo muxuu ahay baytulmaqdis meesheedu aada ugu badan yahay dadka qaarkood waxay sheegeen yahuuddu way tallaalaan hadda geedkaasoo mindhaa waxay og yihiin arrintanay og yihiinoo inay geedahooda u heelan ayay yihiin ayay og yihiinoo iyo meelaha hadda haystaan way ku tallaalaan baa la yidhahaa meeshan mxuaha baqiica maqbaratulmadiina waa ti la dhihi jiray baqiiculgarqad oo waa ka bixi jira marka geed la yaqaano wey laakiin geedaheenna miduu ka yahaanu ma garanayo markaas waxaa geedkaasaa marka isagu qarinayo oo waa geedaha yahuudeed buu ka mid yahay oo yahuuddu la jiraayo muslimiinta uma hiilinayo yahuudda waa qaranayaan marka waa geed malcuuna kolka kaasu muttafaqun caleyh waa kii nebiguna sal lla alay slam sheegi jiray muxdian mxua facaleyh lacnat ullah marka yahuudi geedka qariya maxaad u malaynaysaa waa geed xun weeyaan sidaa macnaheedu marka waxaa weeyaan geedaha iyo dhagxanta iyo xasharaadka iyo waxyaalahaasu sidaa waxaa weeye waxay kala leeyihiin kuwa shiriiriin oo xun oo muxuaha kufaarta gacan siiya iyo kuwa wanaagsan oo qalbi fiican oo muslimiinta la jira ayay kala leeyihiin siduu sheegay nebiguna sala allau alayh wasalam qoratadu inay ibraahim markii dabka lagu riday sala allahu alayhi wasalam ay ku afuufaysay xayawaanaadka kale oo dhanna ay isugu dayayaan inay ka baktiiyaan marka waqtigaa uu nebigu salى اllahu عalayh wali wasalam uu sidan tadar ahaa yahuud oo suldanah oo muslimiinta inay la dagaalamaan ee muxuu ahaaye filanaya ma ayna jirin kolkii yahuudda macrakadii u dambaysay ee khaybar iyo lagu jabiyey ee muxuu ahaye waadilqura iyo fadak iyo lagu jebiyey iyagiiyo xulafadoodiiba ma ayna lahayn wax yahuud ahoo taagan oo muslimiinta khatar ku haya ma aanay jirin markaasna wuxuu ka sii warramay rasuulku sala allahu alayh waali wasalam inay yahuud iyo muslimiintu ay dagaalami doonaan saasna macnaheedu marka waxaa weeyana yahuuddu mar labaad kusoo noqon doonaan mandaqada muslimiinta ay kusoo noqon doonaan oo ay ku ururi doonaan oo quwad ay yeelan doonaan oo kolkaas muslimiinta ay daandaansanayaan oo iyaga muslimiinta ay dagaalami doonaan lan yahuud maxaa baalkaas dajaalkaasay hadhow gacan siinaya wakaan soo marray inay toddobaatan kun oo daylasaana qabaayo oo yahuudda asbaxaani ay soo raaci doonaan bahalka dajaale markaas yahuudda hadda alla subxaanahu wa tacaala dalalka muslimiinta bartankoodii alla uu ku soo ururiyey filistiin qabsadee hoy ka dhigtay ee ay alcaalamiya ay taageerayso iyo sahyuuni alcaalamiya labadaba ay taageerayaan waxa meeshaa loogu soo ururinayo waxay u eg tahay inay tahay diyaarin alla uu u diyaarinayo madbaxadoodii iyo macrakadoodii u dambaysay lagu gumaadayey ee geedihii ee dhagxantuna ay ka heelinayaan insha allah waxaan hadda muxuuha soo baxay eh dadka muslimiinta ahaa inay khatartooda yahuudda ay fahmeen oo awal hore carabnimo iyo waxyaalo sidaasa ah iyo wadaniyad yahuudda in lagula dagaalamo oo jabhado iyo waxyaalaha ay samaysteen inay waxba tari waayeen markay ogaadeen islaamnimada usoo noqdeen oo jihaad muxuu ahayey fii sabiili illaahi kooxo muslimiinta ka mid yaha ee yahuudda in lagu qaado ay ku baaqeen oo qaarkood marka weliba ay ku bilaabeen waxa weeyaan waa bashaa'irtii insha allah ugu horreysay yahuudda gumaadkeedii baa soo dhow insha allah waana la dabar goyn doona alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin وعنه رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم والذي نفسي بيده waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtee laa تdهب الدuنيا addunya ma tegayso xatىa ymura الرaجuل ilaa ninku uu ka soo maro bilqabri qabri uu ka soo maro oo faytamaraqa caleyh ku galgasho wayaquulu uu yidhaaho yaa laytanii makaana صaaxibi hada الqbr allow haddaan ahaan lahaa ninka kada meeshiisa anugu haddaan qabrigan ku jiri lahaa yani wuxuu tamaniyayaa inuu dhiman lahaayo mar hore intu dhinto ninkan kada oo kale ayaan badana ninka qabrigiisa iska dhex jiifay aan qofna aan ka cabsanayn bani aadan oo isagu ay kala maca salaamaysteen walaysa bihi diinu diini kuma jirto oo kolku sidaa u leeyahay waa kolka fitnadahu meesha ugu daran ay marayaan markaa diintiisa uu la cararayo oo muxuu ahay dulmigan iyo ilxaadkan iyo dagaaladan iyo fitnada socota haddaan iskaga dhiman lahaa sidaa kama wado wuxuu u tamaniyayaayo xag diineed inuu u baqaayo dintiisa la caraaraya ma aha maa bihi ila albalaa'u balaayo magac kale ma hayso dhibaatada iyo cabsida jirta daraaddeed yuu wuxuu la tamaniyayaa inuu iska dhiman lahaa muttafaqun calayh wacanhu radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sala allau alيyh ali wslam laa taquumu saaca qiyaama ma dhacaayo xataa yaxsira alfuraatu ilaa furaat uu ka kaco can jabalin min dahab buur dahab ah xasara macnaha waa kashaf waa ka faydmayaa weeyaan yani muxuu ahay webigankada furaat la yidhaaho ee mara turkiya iyo suuriya iyo ciraaq iyo mare ee isaga iyo webiga kale dijla la yidhaahaa isku dara goorta dambe ee webiga shatulcarab la yidhaaha marka khaliijka ku dara ay sameeyaan kaasaa marka wuxuu meesha majrihiisa ku socdo yuu ka bayri doonaayo markaasaa meeshiisii waxaa ka soo bixi doona buur dahab ah yuqtatalu calayha la isku laynayo buur dahab oo guduudan oo cas oo dibadda iska taalla qolkii la arkaa la isku laynaya fayuqtalu min kulli mi'atin boqolkii walbaba waxaa laga dilayaa dadka ku dagaalamaya tiscatun wa tiscuun muxuu ahaa sagaashan iyo sagaal hal baa kunkiiba ka soo harhaya marka maca daalika boqolkiiba hal baa ka soo harhaya kolkaas maca daalika iyagoo dadku ay garanayaan ayaa qofna aanu ka joogsanayninoo fayaqulu kullu rajuli minhum mid weli wuxuu dhahayaa lacallii an akuuna ana anjuu an halkaa anagu noqdo oon gaadaloo dhan anagu keligay yeesho u dhahaya wa fii riwaayatin yuushiku waxaa dhaqsanaysa an yaxsira alfuraatu can kanzin min dahab inuu ka faydmo oo uu ka kaco webiga furaad ee khasnad oo dahab ah kanzi dahaba inuu ka kaco faman xadarahu qofkii yimaado oo meeshaas arkaayo falaa yaأkud minhu shay waxba yanu ka qaadanin isku qaadan fitno weeyaane muttafaqun calayh wa canhu radi canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslama yaquul yatrukuuna almadiina madiinay ka tegi doonaan dadku calaa khayri maa kaanad siday ahayd markay ugu fiicnayd iyadoo ah bay ka tegayaan laa yaqshaaha iyadoo aanu soo gelaynin ila alcawaafi qaraabatada mooyaane qaraabatada risqi doonka meermeerta taasaa la yidhaahaa maxaa cawaafi la yidhaha waa jamcu caafiya waxaa risqi doonka baa caafi la yidhaah qaraabanaya ee meelaha meermeeraya yuriidu cawaafi asibaaci waطayr qaraabatada wuxuu ka wadaa dugaagga iyo shimbiraha ahaadii kuryaalkaas mooyaane wax nuxnuxsado oo kale oo bani aadam iyo xayawaanaad kale toona iyadoo iyadooyna jirin wa aakhiru man yuxsharu inta lasoo xaashirinayo ee lasoo bixinayo madiina laga soo bixinayo ee kuna dhiman doontana waxaa ugu dambaysa raaciyaani min musayna laba ari jir oo qabiilada musayna ah yuriidaani lmadiina madiina raba oo madiina ku socda yanciqaani muxuu ahaye biqanamihima u caaqcaaqlaynayaan adhigooda u yeedhayeedhayo ariga marka la kaxaynayo codka loo sameeyo caaqla ilaahay sidaas samay adhigooda kaxaynaya fayajidaanihaa waxay helayaan wuxuushan iyadoo cidlaa bay helayaan fa idaa balagaa saniyata alwadaac saniyatu alwadaac markay gaadhaan kharaa calaa wujuuhimaa wejigooday u dhacayaan oo wawaxa ku dhacaysa nafhadiiba iyagana ku dhacaysa oo markaas waxa weeyaan way iyaguna way dhimanayaan muttafaqun calayhi وعn أbي سعيid الخdري رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم qاal ykun khليفة min khلفائكم في آkhر الزمان yعثu الmaal وlaa yعudه ykunu waxaa jiri doona khaliifaة nin khaliifa baa jiri doona khaliifuna waa xaakimka caamka ee muslimiinta yaa khaliifa la yidhaahaa iyo amiiru lmu'miniina iyo la yidhaahaa marka aakhiru zamaanna waa soo noqon doontaa khilaafadii islaamiyada ahayd ee la waayey ee dhacday muxuu ahayey ay rideen muxaahayey yahuudda iyo yahuudda caalamiyadii iyo saliibiyada caalamiyadii iyo munaafiqiinta carbeed iyo turkiguba ay rideen ay ka wada qayb galeen waa soo noqon doontaayoo dadka muslimiinta ah. khayr iyo wanaag baa u dambeeya oo khilaafa calaa minhaaji nubuwa yaa soo socota marka nin madax oo madaxda muslimiinta ka mida ah baa jiri doono oo fii aakhiri zamaan yacfu lmaala maalka cantoobinaya walaa yacuduhu aan tiranaynin markuu dadka maalka siinayo aan tiro ku bixinaynine cantoobinayo oo ama sacabada ugu cantoobinaya ugu habinaya ama muxuu ahaayey weel baaquli iyo wax daraya iyo baaldi iyo waxu darayo oo qof walbaba intuu rabo ugu habinaya rawaahu muslim ruwaadda xadiidka kada warisay nin kamida baa la weydiiye ma u malaynaysaa baa layihi ninkaasu inuu cumar ibn cabdilcaziiz ahaayo maya buu yidhi marka waa nin weli laaban oo weli aan imaanin in sidaas kale yani maalkaa fara badaan doona ninkaasuna marka nin khaliifo oo ah, caadila buu noqon doonaa marka kolkaasuu maalka si xaqa u bixin doonaa dadka uu siin doonaa oo aana uguba qiyaasaynin eh uu u dardaraya وعn أbي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal layأتiyana عlى الناasi dadka waxa u imaan doona soo mari doona زمان wqti oo yطuufu الرaجuل فيihi uu la wareegaya ninku bالصدقةi min الذhب صدqadii oo dahب ah sadaqo uu dahab uu rabo inuu sadaqaysu la warwareegaya falaa yajidu أxada yأخudhu minhu aanu helayno qofka aqbalaba qof waliba uu dhahayaa muxuu ahaay ma rabo haddaad shalay ii keenna waa kaa qadan maanta seetan kamali ah, marka maalkaa fara badan doonoo dadka wada baahi beeni doona markaas koolkaas oo kale rasuulku sal alla alay slm wuxuu dhihi jiray hadalkaasoo kale kolku dadka ku gubaabina inay wax baxsadaan war hoy waqti waxaa jirta aydan wax idinka qaata helaynin haddaad helaysaan wax idinka qaata sadaqada oo idiin soo doonta xataa eh baxsada ayuu dhihi jiray wayura rajulu ninka ka yaa la arki doonaa alwaaxid ee keligiisa yatbacuhu ay raacayso ay ku xidhan tahay yacni arbacuuna imra'atan afartan naagood yarudna bihi oo isaga ku gabanayo oo isaga muxuu ahay uu rag u yahay oo muxuu ahay isaga ku tiirsan min qilati rijaali ragga yaridiisi iyo wa kasarti nisaa haweenka farabadnidooda rawaahu muslim marka xadiidkan kaduna wuxuu ka warramayaa laba arrimood oo muxuah akhirzamanka waxay dhici doontaa mid waa maalka oo farabata oo wax aqbala la waayo midda kalena waa haweenka oo farabati iyo ragga oo yaraado oo ninkii keliyaba ay ku soo hagaagayaan tiro farabadaan oo haween ah oo wuxuu dhalay iyo wuxuu qaba iyo wuxuu qaraabadiisi iyo kuwii dhalay waxyaalahaas iyo oo konton afartankii naagoodba hal nin keliya kusoo hagaagayo ragga yaraantiisa iyo naagaha badnidoodana waktiga isagaa si ay ku dhici doonto alla og laakiin waxay u suurowdaa inay inay dhowr siyoodba ku dhici doonto mid waxaa weeyaan xuruubtaa badan doonta ee malaaximtaa badan doonta cibaado intada kolay ku tahay jirto oo muxua ah, waxyaalahan hubka damaarka keena iyo waxyaalaha lagu dagaalamo dadka ku xaaqma waxaa ugu badan ragga ugu badan marka xuruubtaas raggu ay ku lee'anayaan ragga waa yaraynaysaa midda kalena marka waxaa jirta xagga mawaalida ilmaha dhalanaya iyo waxaa la sheegaa inay mawaalidu inay u badan tahay gabdhahay u badan tahay cusbitaalkiiba kolkii um, haweenka ay ku umulaan iyo loo sameeyey iyo markii la tirakoobayo afsaxa la samaynayo mawaalidda waxaa u fara badan gabdhaha u fara badan oo wiilashu waa yaryihiin kolley waxuu siday ku dhici doonto alla subxaana watacaala isagaa og laakiin kolley waa arrin xaq ah oo nebigu sala allau alay slam uu ka warramay inay ragguna yaraanayaan haweenkuna ay badan doonaan waxaa ka dhacdayba muxuu ahayy dowladda almaaniya oo dowladihii dagaalkii labaad aada ugu xaqmi ka mid ah oo rag badan aada ugaga leedeen ayaa mushkilo arrintaas kala gudboonaatay oo waxaa ku fara badatay haweenkiibaa fara batay oo raggiibaa ku yaraaday oo naagihii wax guursaday iyo la waayo oo eh, jeshkii xulafada ee dhulkooda degay qawcadda ka samaystay iyo naagahooda ay usoo kala tartamayeen oo naagahooda ay jeeshkaas iyo iska hahaysanayeen oo garacyadii ku bateen ilmaha la tuuraya iyo waxyaalahaas markaasay waxay ka fakireen mushkilada inay xalliyaan oo ay u helaan si guurka dadka loogu badiyo loogu fasaxo oo haweenkaas loo asturo markaasay waxaa caqabo ku noqotay aan la gudbaynin waxay diinta u haystaan ee kiristaankaa oo ay leeyihiin ma ogola tacabud zawjaad ma ogola laakiin itikaadu alkhalaa'il muxuaha saaxiibo inuu qofku samaystiyo waxyaalahaasi way ogol yihiin kolkaasay marka waxay dooneen inay xalliga ka helaan islaamka inay ka helaan oo bay xidanaadkii waxay u soo qorteen barlamaankooda warqad usoo qoray uu ay ka rabaan inuu warbixin ka siiyo islaamku wuxuu ka qabo tacadud zawjaadka yani hal wax ka badan oo naaga in la guursado waqtigaasna marka waxaa waqtigii cabdinaasir buu ahaayo cabdinaasirna marka shuyuuciyada isku dhadhejin jiray oo reer galbeedka buu canaadi jira oo wuu necbaa marka waa laga joojiyey sheikhuulazhar oo inuu arrintaa warbixintaa ka bixiyo waa laga joojiyey alaykum salaam waraxmat ullah rawa muslim wa can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayh wali wasalam qaal ishtaraa rajulu caqaaran tan waa qiso dhacday oo hore oo madii hore ka dhacday ummadihii eh, hore wax ka dhacay weeyaan waa kan soo maray طaraa'if iyo mansuuraat iyo murax ayuu ahaa wxkada hadalkeeda uu ka hadlaayey hadda marka sheekooyinka waxa dhici doono way noo soo qaar bay noo soo sheegay haddana wuxuu sheegayaa sheekooyin waxyaalo dhacay ah ayuu sheegayaa markaas wuxuu leeyahay kan ugu horeeya waxaa weeyaan arrin cajiible oo laba nin oo wariciin ah ummadihii horaa dhex martay ayuu sheegayaa marka wuxuu yidhi ishtaraa rajulu nin baa ka iibsaday min rajulin nin caqaaran dhul buu ka iibsaday maguurto caqaar waxaa la yidhahaa me waxaa beeraha iyo guryaha iyo waxaan maguurtada aba caqaar la yidhaahaa fawajada wajada aladii ishtaraa alcaqaara wuxuu helay kii caqaarta iibsaday fii caqaarihi caqaarta yani dhulkiisu iibsaday wuxuu ka helay jaratan fiiha dahab hashuun oo dahab ku jira buu helay ila degtii hore dahab e, maalkooda waxay ku aasan jireen dhulkay ku aasan jireenoo bankiyaal iyo khasnada e, muxuu ahay fuulaad aho bir iyo oo maalka lagu waardiyaystaayo ma una jiri jirin marka dahab dhulka lagu duugay ayuu ninkii dhulkiisa ka helay faqaala lahu faqaala lahu ladi ishtaraa alcaqaar kii caqaarta iibsaday baa wuxuu ku yidhi khud dahabaka qaado dahabkaaga inama ishtaraytu minka alard aan dhulkaan kaa iibsada dahabka kaama iibsanin walam ashtari dahab dahabka kaamaan iibsanine dahabkaaga nihogaho wa qaala aladii lahu lardu kii dhulkan ahaana wuxuu yidhi inamaa bictuka alarda wamaa fiiha dhulkii wax ku jiraan waa kaa iibiya adaa iska leh waa laba ninoo wareecinoo mid walba marka inuu qaato waa fiiray fataxaakama waxay isula xuguntameen oo isula tageen ilaa rajulin nin qaadima ayna u tegina nin bay dhexdooda yeelan marka kaasoo kale muxakam baa la yidhaahaayo xukunkiisu waa fulayaa oo dhowr meeloodna marka waan ku soo marray muxuu ahaye qof aan sulta isagoo lahayna la isula tagona kale xukun laydha sidii ninkii toobada keenay ee muxuu ahaaye malaagta ay ku doodi jirtay malagii loo soo diray yidhaah na kale xukun na kale xukun adaan muxuu ahaaye xaakim kaa dhiganay marka nin bay marka isula tageen faqaala aladii taxaakama ilayka isula xuguntameen baa wuxuu yidhi nin caaqila buu isaguna ahaaye kolkuu dhegaystay oo labadan taba nin walbaba mowqifkooda uu arkay iyo wuxuu yidhi alakumaa walad war ilma maleedihin ubad maleedihiin qaala axaduhumaa midkood baa wuxuu yidhi lii ghulaam wiil baan anu leeyahay wa qaala alaakharu lii jaariya kii kalena wuxuu yidhi anu gabarh baan leeyahay qaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi ankixa algulaama aljaariya u guuriya wiilka gabadha وأنفقوا على أنفسهma minhu أنفقuu baana e dhigay ayb أنfiquu marka labada odayiyo wuxuu sheegayaa marka cashiiradooda iyo buu midhaa sheegaya وأnfiqa horteer ankaxaa buu yidhi marka anfiqaa bayaysa ku fiican tahay kolley anfiqa ku masruufa calaa anfusihimaa minhu maakan kada kaa masruuqata sadaqaa ku sadaqaysta mutafaqun caleyh wiilkiina gabadhiisa gabadhiina ubadkiina siista oo ku sadaqaysta oo khalaas iyaga markaa siiya saasuu ku xalliyey waa muttafaqun wa canhu radia allahu canhu mxuahay can abi hurayra yani annahu samica rasul la sl yaquul kaanat imra'ataani laba haweenayaa baa jirayay macahumaa bnaahumaa oo labadoodii wiil ay la joogaan laba haweeno oo meel dar ku dhaqanaya ama wax un ku samaysanayo meel joogo oo ummadihii horaa ayaa jiray oo labadoodii wiil ay joogaan ku ciyaarayaan fa jaa'a di'bu waxaa yimid yeygii baa yimid oo fadahaba bibni ixdaahumaa middood wiilkeedii buu qaatay faqaalat lisaaxibatiha middii kale la joogtay bay waxay ku tidhi innamaa dahaba bibniki buu qaatay ka joogaa waa wiilkaygii waqaalat اlأkraa tii kalena waxay tidhi inamaa dahaba bibniki wiilkaagii buu la tegey fataxaakamaa ilaa daawuuda salى allahu calayhi wasalam nebi daawuud bay isula tageen oo xaakimkiina ahaa nebigiina ahaa faqadaa bihi wuxuu u xukumay lilkubraatii da-da weyneed u maleeyey inay id run sheegayso islaantantada waayeelkii been ma sheegaysa gabadhan yarba been sheegaysa buu is yidhi oo waxay la noqotay inay id dhashay oo markaasuu xukumay fakharajata calaa sulaymaan ibni daawuud sulaymaan ibni daawuud oo kolkaa aabihii uu joogo bay ku soo baxeen sala allahu calayhi wasalam fa akhbarataahu markaas uga warrameen fa qaala markaasu wuxuu yidhi iituuna bisikeed yacni intantada halkan waxaa ku jira waxaa ku jira qisada inbaa ka maqan oo waxay ahayd wuxuu yidhi haddii aniga aan ahaan lahaa sidaas aanayn baan ku xukumi lahaa aabihii baa maqlay markaasu u yeedho markaasuu yidhi xukun markaasuu wuxuu yidhi kolkuu isul dhegaystay ayuu wuxuu yidhi iitunii bisikiini ii keena middirc ii keena ashuquhu baynakumaa waa idin kala jeexayaaye iska noolaado oo raalli ku ahaanaysaayo inay dhashay ayay qariinadii tusisay oo midan iska aamustay ee waa la kala jecayaa markii layidhi iska aamustay ee iyadu kala jeclayn inuu dhinto iyo inuu naa kale qaato ooma ha dhinto ama anugu aqaaton arrinteedu ay tahay inaynay wiilka kada dhelayn oy ka xanuunsanaynin kolkaasuu marka u xukumay sulaymaanna calayhi salaatu wasalaam iyadii yarayn buu u xukumay taas marka iyaduna waxaa weeyaan waxa aad iyo aad uga hadla alimaam ibn اlqayim fi kitaabihi aطurq اlxukmiya fi siyaasa sharciya oo marka wuxuu yidhaahaa qofka xaakimkiihi waa inuu aqwaasha daahirkeeda un qabsado ma ahee axwaasha muxiiطada iyo qaraa-intana waa inuu u feejignaado u feero lahaado oo hadday markaa i'tiraafkii iyo markhaatigii iyo haddii ay qaraa'inta qaraa'in ulaxwaal hadday beeninayso waa inaanu u raaricinin marka weligii hadda u qiratay buu qiraashadeed maanu fiirinina wuxuu ka raacay muxua qaraa'intii xaaliyada ahi yuu ka raacay midda kale waxaa weeye ambiyada alla calayhim asalaatu wassalaam inay ijtihaadi jireen wixii aan waxay ugu soo degin way ijtihaadi jireen ijtihaadkaasna marka kolkaa wa iskhilaafi jireen markaasna alla subxaanahu wa wuu ammaanay sulaymaan iyo iyo daawuud mas'ale kale oo sidan oo kale ahaydoo laba siyoodee kala gedisan ay ku kala xukumeen oo wuxuu sheegay alla subxaanahu wa tacaala inuu sawaabkii alla fahamsiiyey ee sulaymaan alla uu fahamsiiyey labadoodabana marka wuu ammaanay taasuna waxay tusinaysaa dadka ahlucilmiga ihi waxay ku gafaan xataa kolay ku tahay hadday dariiqii saxa ah ay qaadeen inay ku ammaanan yihiin oo cilmi yaraantaasu ayna tusinaynin oo ay ma'juurinna ku yihin siduu nebiga sal ly slam fii xadiidi camr ibn alcaas uu sheegay qofka xaakimka hadduu intuu ijtihaado oo sawaabka helana laba ajri buu leeyahay haddii kalena hajri buu leeyahay qadyadaa kale marka waxay ahayd tii arigii beerta daaqay beer intuu ku mirtay muxuu ahaayey beertii daaqay sulaymaan marka de ayaan alla fahamsiinay buu ilahi subxaanaه wa tacaala taasuna suuratu saad alla uu ku leeyahay wadaawuuda wasulaymaana id yaxkumaani fi اlxarf id nafasha fiihi qanamu اlqowmi kuna ah, surat alambiya ha alla ku yidhi subxaana wa tacala sidaa ku yidhi markaas ah, sidaasay yeeleen eh, ambiyada sal alayhim asalaatu wasalaam ay isu khilaafeen marka اkhtilaafka ahlcilmiga اkhtilaafka ahlcilmiga wixii u noqonaya ijtihaad u noqonaya naqiiso iyo ceeb ma keenayo qofkii marka masaa'il sidaas oo kale ahoo a'imo mujtahidiin ay isku khilaafeen arkaayo waxba inuu ka gugubto oo ka xumaado uu yidhaaho diintii bay kan ka dhigeenoo diintii bay ku kala ma aha waa arrin kolba haddii masaa camaliyada ay tahay nusuusna ayna lahayn bannaan weeyaan marka qofkii arkaa taasoo kale waxaa weeye isaga waxaa la gudban tii uu maleeyo inay xaqa u dhowdahay inuu qaato dhammaantoodbana marka uu ogaado inay dad ahlu cilmi oo wanaagsan oo mahjuuriina ay yihiin oo iyagana aanu ku xadgudbin kii ku gafa u malaya inuu ku gafsan yahayna aanu muxuu ahay xaqooda meel aynu kaga dhicin unu kuna raacin وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر way tegaya yadhabu الصaalixuuna dadka saalixiinta wanaagsan baa tegaya alأwala faاlأwal ka ugu horeeya haddana ka ugu horeya yani siday u kala salaxsan yihiin yay muxuu ahaye u kala u kala dhammaanayaan oo kala dhimanayaan wayabqaa waxaa soo haraya xusaalatun buunsho iyo qashin ka xusaalati shaciri aw tamr qashinka shaciirta oo kale ah iyo buunshaheeda iyo qolofteeda oo kale ah ama midda timirta oo kale ah laa yubaaliihim allahu alla uuna u aabayeelaynin baalatan aabayeelay ama laa yubaaliihim allahu alla subxaanahu wa tacaala aanu odan u aaba yeelaynin baalatan yani qadran qadarkooda aanu darajo aanu u yeelaynin oo alla subxana wa tacala aanu dan ka lahayno aanu meel fiican gaadhsiinayn rawahu lbukhaari kuwaasuna marka waxaa weeyaan had iyo goor intii aakhiru zamanka loo sii dhowaanayaba dadka saalixiintii waa sii yaraanayaan faasiqiinta iyo dadka xunxun iyo dadkaas ayaa sii badanaya ilaa aakhiru zamanka ay dadku isugaba dhacan xumo wa can rifaacata bni raaficin الzuraqiy radia allahu canhu qaala jaءa jibriilu ila الnabiy salى اlه alيه wali wslam jibriil baa u yimid nabigu sal ه alay slm faqaal ma tacuduuna ahla badrin fiikum maxaad ku tirisaan idinka muslimiintihii dadkii dagaalkii ka qaybgalay bedri ka qaybgalay ee muslimiinta ah qaala min afضali اlmuslimiin muslimiinta inta ugu fadli badan baan ku tirinaa buu yidhi aw kalimata naxwaha mise ere lamiduu yidhi qaala markaasuu jibriilna wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam wakadalika man shahida badran min almuslimiin sidaasoo kale yihiin intii beder ka qayb gashay min almalaa'ika ujeeda malaa'igtiihina iyaguna sidaasoo kale weeyaanoo waa min afضali اlmalaa'ika rawahu الbukhaariy marka malaa'ig baa dagaalantay oo dagaalkii bedri ka qayb gashay oo sida allaba subxaanahu wa tacaala uu sheegay وعn ibni cmr radي allahu canهuma qaala qaala rasul lah slى اlه alيه wali wslam إida أnzla allahu tacaala alla markuu soo dejiyo biqowmin dad cadaaban cadaab yani halaag buu ka wadaa dunyada ahee eh, eh, macaasidoodii iyo waxyaalaha ay kasbadeen alla uu ku cadaabayo kolkuu soo dejiyo asaaba alcadaabu man kaana fiihim cadaabkaasu waa ku waa ku dhacayaa inta dhex joogto oo dhan buu ku dhacayaa iyo halaagaas ka dhalanaysa ee cudurada xunxun iyo colaada iyo abaaraha iyo dhulgariirada iyo webiyada fatahaya iyo dabaylaha waxyaalahaas oo ka dhacayaala ka dhacaya fisqiga iyo dunuubta ay sameeyeen inta saalixiinta ee ku dhex jirta kolobta ka nabadgeli maayaane waa xaaqaya uma eh, bucitsuu haddana waxaa lagu soo bixin doonaa kolkii qiyaamaha la gaadho calaa acmaalihim camaladoodii baa lagu soo bixinaya muttafaqun calayh waa kan hadda ka horna soo maray xadiidkii um اlmu'miniin ee dadkii dhulka lala goynayey markay weydiisay ay tihi dhulka loola wadagoynaya dadaan ka mid ahayn ba iyagu meelo kale isaga socdo dana kale lebaa ku jire waa kii yidhi marka dhulka waa lala wada goynayaa laakiin hadhowna waxaa lagu soo bixinayaa qof walbiya niyadiisii taasuna waxay fasiraysaa qowlahu tacaala waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ama qowluhu tacaala walaa taziru waasiratun wisra ukhraa iyo muxuu ahay waxay nusuusta sidaas oo kale ah oo qofna inaan qofka kale dembigiisa loo qabanaynina taasu waa hawaabka iyo jazaha aakhiro weeyaan amaa dhibaatooyinka adduunyada ee ka dhalanaya faasiqiintu waxa ay samaysaan fisqigooda iyo ka dhalanaya ee halaagga dunyawiga ah taas waa wada qaadaya dadka meeshaa jooga oo dhan can jaabiri radi allahu canhu qaal kaana jidcun yaquumu ilayhi الnabiyu salى اllahu alيyh wala slm waxaa jirayay jirid geedka jiriddiisa ayaa jidci laydaahaa tiir baa jirayay oo yaquumu ilayhi الnabiyu salى اllahu alيyh wala slm nebigu is-ag taagi jiray yani fi lkhudba khudbada laga intaan mimbarka la samaynin uu nebigu salى اllahu alيyh wali wasalam qori buu muxuuha is-ag taagi jiray oo dhinaciisa uu istaagi jiray falamaa wadica almimbaru markii mimbarka la dhigay meeshii meeshuu hadda uu yaallo la dhigay ee meeshaasuna ay ka durugsan tahay meeshii tiirka buu samicnaa aan u maqalay liljidci tiirkii midla sawti alcishaar geela muxuu ahay cishaarta codkooda oo kale reenkooda ama gunuunacooda oo kale ayaan u maqalay cishaarna marka waa jamcu cusharaa jamcu cusharaa weeyaano cusharadana marka waxaa la yidhaahaa casha toban bilood rimanayd oo dhaysta toban bilood u dhammaatayna waa la yidhaahaa midda toban beri iyo meelaha dhalanaydna waa la yidhaha tanuuna tan munaasib u yahay geela marka wuxuu ololaa oo ama uu reemaa markuu dhale ee dhalmada cusub yahay markaasuu reen iyo muxuu olinka iyo u badiyaa marka waxaa weeye hal muxuu ahaaye irmaan oo ilmo yar haysata oo ilmaheeda ku reemaysa sidiisa oo kale codkiisa oo kale aan maqlay yani waa ooyey tiirkii baa ooyey oo dadkii masjidka joogay oo dhan ay maqleen xataa nazla الnabiyu salى اlه alيه waslm nebigu ka soo degay fawadaca yadahu caleyhi gacantiisa oo kor saaray fasakana wuu qaboobay oo aamusay wa fii riwaayatin falama kana ywm اljumca maalintii jumcadeed markay timid qacda الnabiyu salى اllahu عalayh wali wslam calى اlmimbar mimbarkiibuu ku fadhiisay nebigu sal ه alay slam fasaaxat الnakla geedkii timirta ahayd baa qaylisay oo oyday jizcigaasa muxuha geed timina jiridiisuu ahaa allatii kaana yakhubu cindaha uu agteeda ku khudbayn jiray xataa kaadad ilaa uga dhowaatay an tanshaqa inay dildillaacdo ay uga dhowaatay wa fii riwaayatin fasaaxad way qaylisay siyaaxa sabiyi canuga qayladiisa oo kale bay ku dhufatay canug hooyadii ka tagtay oo u ooyay sidiis oo kale fanazla الnabiyu salى اllahu عalayh wali wslam nebigu waa soo degay xataa akhadahaa ilaa uu qabtay fadamaha ilayhi xaggiisa usoo dumay fajacalad waxay bilowday ta'inu inay taahdo inay gunuunacdo aniina sabiy alladii yusakat caniga la aamusiinaya sii leh sidiis oo kale inay kolkii si aamusaysa iyaduna iyay samaysay xataa istaqarat ilaahay ka degtay oo aamustay qaala markaasu wuxuu yidhi bakat calىa maa kaanat tasmacu min الdikri waxay u oyday ay maqlaysay ee maqli jirtay ee dikriga ah ka fogaanshihiisa iyo firaaqiisa ayay u ooyday rawahu الbukhaariy arrintan dad waxa weeye arrin mucjizo weyn oo nebigeena salى اllahu alيyh wali wasalam alla uu siiyey oo ka sarraysa mucjizo kasta oo ee kale oo nebi kasta alla uu siiyeyba ka sarraysa hadda mucjizadii ciise calayhi الsalaatu wasalaam ee ay ka mid ahayd ixyaau اlmowta dadka dhintay inuu soo noolaynayay tanaa ka cajiibsan iyo tii muuse ee mxuha sici la gowracay ee sici la gowracay xubintiisii markii ninkii la dilay lagu dhintay lagu dhuftay uu soo noolaaday iyo tanaa ka cajiibsan leanno mxuu ahay wax hortii hore noolaan jiray oo naf lagu soo celiyo iyo waxaan marnaba noolaanin oo laf la geliyo waxaa labadooda ka cajiibsan waxaan noolaanin oo naf la geliyo geed qallalan oo aan noolaba hortiisiiba aan ahayn haddana qallalay oo guri lagu dhisay oo muxuu ahaayey lala hadlay oo naf la geliyey oo la sasabay weeyaan kankadu kaasuna marka waxaa weeye qof awal hore noolaan jiroo naf ay ku jirto sida ay mucjizadii nebiga sala allau alay slam ee ku saabsanayd biyihii farihiisa ka soo burqaday ay uga xeel dheer tahay mucjizadii muuse ee markuu dhagaxa ku dhufto usha ku dhufto labayo tobanka ilood ka soo burqan jireen ay uga sii cajiibsan tahay le'annoo dhagaxuu ajjaada ah dhulku ka mid yahay biyo inay dhul ka soo burqadaanna waa wax macruuf oo la yaqaano inkasta oo taasu ay mucjizo weyn oo muuse calayhi salaatu wasalaam alla uu sii ahay haddana tanaa kasii qarisanaya qof bani aadama jidhkiisii oo biyo ka soo baxaan oo joosh dani uu ka cabo muxuu ahay yaa ka qariibsan middaa iyadaa midda kale waxa weeyaan bani aadamka qalbi adeygiisa bani aadamka qalbi adeygiisa nin la yidhaaho alxasan albasri raximahu اllah yaa markuu xadiidkan kada wariyabu intuu ooyo yuu dhihi jiray yaa cibaad allah muxuu ahaa khashabatun yaabisa bakad shawqan ilى rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam faantum ya cibaad allahi axaqu an tabkuu shawqan ilى rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam geed qallalan ayaa nebiga alla sala allahu alayh wali slam ka durug uu ka durkay xumaanta ay ka xumaatay oo rasuulka sala allau alay slam ay u hilowsan tahay dhowaanshihiisa iyo wacdigiisa ay maqlaysay agteeda uu ku dadka ku waadihi jiray iyo u oyday idinka oo bani aadam oo caqli lahoo aan weligiinan arag rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam oo fadligiisii iyo garanaya darajadiisa garanaya idinkaa kaga habboon buu dhihi jiray inaad u oydaan xiise aad u xaysiisantihiin rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam daraaddi aad la oydaan wacan abi taalabata alkhushaniy jursum ibni naashirin radia allahu canhu can rasuuli llahi sala allau alيh waali wasalam qaal in allaha tacaala farada faraa'ida falaa tudayicuuha alla subxaanahu wa tacaala wuxuu farad yeelay faradyaal buu farad yeelaye falaa tudayicuuha ha dayicina waxadda xuduudan falaa tactaduuha seerayaalla wuu dhigaye ha ka gudbina seerooyinkiisa wa xarama ashyaaءa falaa tantahikuuha waxyaalana waa xaaraam yeelaye ha jeedhinoo ha ku dhicina intihaag iyo hadki labada waxaa le wax la jeexay baa la yidhaahaa wa sakata can ashyaaءa waxyaalana waa ka aamusay raxmatan lakum naxariisu idin naxariisanayo غayra nisyaanin aan ilowsha ahayn falaa tabxasuuha canha faarfaarinha baarbaarina xadiiثun xasanu rawahu daara quطniyu wغayruhu abulxasan الdaara quطni raximah اllah ayaa xadiidkan kale wariyaya ayrka kayrkaasuna waa alxaakim الnisaburi iyo iyo saaxiibkiisa albayhaqi raximahum اllahu tacaala marka xadiidkan kada alimaamu الnawowi radi allahu tacaala canhu xasan buu ka dhigayaa xasan buu ka dhigayaa wadaadkan cabdاlcaziiz rabax la yidhaaha isaguna meeshan tacliiqa ku lehina sidaasuu leeyahay isaguna waa xasano bishawaahidihi ayuu leeyahay laakiin shaykhu albani xafidahu اllahu tacaala isagu waa daciifiya xadiidkan kada oo kitaabkiisa la yidhaaho gaayat اlmaraam fi takriiji axaadiid اlxalaali wاlxaraam doctor yuusuf alqaradaawi waa ku daciifiyey oo sababka u daciifiyeyna waxaa weeyaan xadiidka waxaa ku jira inqiطaac baa ku jira leanna xadiidkan kada waxa raggaas wariyey ay ka wariyeen can طariiq mxua makxuul الdimashqi can abi haalabata alkhushani radia allahu canhu marka makxuulna wax ma aanu ka maqal abu haalaba ma aanu la kulmin oo wax ma aanu ka maqal marka xadiidka inqiطaacaasaa ku jira weliba cillo kalena waa ku jirtaayo cilladaa kale waxay tahay ikhtilaaf xadiidka ku jira oo qaarkood waxay ka dhigeen mawquuf calaa abi haalaba qaarkoodna waxayba ka dhigeen maqطuuc oo min kalaami makxuul ayay ka dhigeen marka kolkaas waxaa weeye xadiidku sidaas wuxuu ku noqonayaa daciif buu sidaa ku noqonayaa xadiidku marka wuxuu leeyahay laba shaahid buu leeyahay labadaa shaahid midkood waxaa weeyaan waa waxaa wariyey abudarda radi allahu canhu mid laga wariyay weeyaan oo dhahaya ma axala allahu fii kitaabihi fahuwa xalaal wamaa xarama fahuwa xaraam wamaa sakata canhu fahuwa cafu faqbaluu min allahi caafiyatah faina allaha lam yakun liyansaa shayئa ثuma tala hadihi اlآaية wma kana rabuka nasiya kaana marka waxaa wariyey alxaakim yaa wariyey waana صaxiix buu dhahay walbayhaqi ba isaguna wariyey kaasu marka isagu صaxiix meehee ضaciif weeyaan oo mxu aha waxaa ku jira laba nin oo beenaalayaal ah baa ku jirta oo marka isagu daciif jiddan weeyaan marka uma suubado kaasu inuu shaahid noqdo iyo uma suubado mid kalaas marka isagu jiro وqال الhyثمي في المجمع بعد أن عزاه للبزار ورجاله ثقاaت رiجاaله ثقاaت buu isaguna yidhi lakin ثقاaت ma ay ahaa sida uu yihi نور الدين الhyثمي في مجمع الزوائد isaguna marka sida wuxuu ku raacay baad moodaa alxaakim buu ku raaca wuxuu ka dhigay صaxiix rijaaluhu hiqaad buu leeyahay laakiin rijaaluhu hiqaad mehe waxaa ku jira nin waxa weeye ninkaasuna horta xadiidkaas isaga naftiisa waxaa ku jira inqiطaac baa ku jira oo rajaa ibni xaywa lam yasmac min abi darda abudarda wax ma aanu ka maqal marka weliba waxaa kaloo ku jira caطaa khuraasaani iyo nahshal laba nin oo la yidhaaho iyo nin kale oo la yidhaaho asram ibn xawshab ayaa ku jira oo labadaa ninba iyagu horta laba nin oo beenaalaha weeyaan jeeda waxaan jeeda nahshal khuraasaani iyo asram ibn xawshab labadaasaa ku jira xadiidka abudarda ku jira oo waa xadiid marka daciif jiddan ama mawduucba weeyaan tan oo kale nin been alay kol ku jiro riwaayo kale isaguna leeyahay xadiidka abudarda isaga naftiisa oo waxaa ka wariyey nin la yidhaaho nin la yidhaaho xaywat bnu shureex ayaa ka wariyey marka kaasuna isaguna inqiطaac baa ku jiro oo raja xaywa nijeda raja ibnu xaywa baa ka wariyey isaguna inqiطaac baa ku jiro isaguna daciif weeyaan laakiin xadiiثu salmaan salmaan alfarisi waa shaahidka labaad weeyaan xadiidkiisa ayaa isagu jira oo wuxuu leeyahay waxaana wariyey tirmidi iyo ibn maajah baa wariyey wuxuu leeyahay iyo xaakim walbayhaqi baa wariyey wuxuu leeyahay su-ila rasul lah sal ly slam can الsamni wاljubni wاlfiraa waxaa la wariyey subaga iyo farmaajada iyo iyo mxua farwaha farwadana waxa weeyaan waa maqaarka idaha iyaba firaal la yidhaah qaala markaasuu yidhi alxalaalu ma axala allah fii kitaabihi wاlxaraamu ma xarama allahu fii kitaabihi wma sakata canhu fahuwa mima cafaa canhu waa wuxuu alla cafiye weeyaan xadiidkaas isaga ah ee dambe haddaan aqriyayno ninkan cabdilcaziiz rabaxsan wuxuu leeyay sanaduhu daciif lakin sheekh اlalbani fi saxiix jaamic sagiir xasan buu ka dhigay xasan buu ka dhigay marka xadiidka abudarda isagu daciif ha noqday xadiidkan kada salmaan ee xasanka seebuuna xadiidkan kada ugu noqon karaynin shaahid uuna ugu noqon karaynin xadiidka abi haclaba radia allahu canhu xadiidka abi haclaba marka inqiطaac baa ku jiray inqiطaac mxuha xadiidka uu ku jiray ee noocaas oo kale ah hadduu shaahid helo shaahid xasanoo hadda helay xasan buu noqdaa marka siduu alimaamu nawowi radi allahu canhu uu sheegay ee xadiidku inuu xasan yahay ah sidaasay u eg tahay inuu xadiidku sawaabkii alimaamu nawowi radi allahu canhu ku tagay وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزwnaa mعa رasuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم سبع غزawaaت waxaan la duulay rasuulka all sl اه عlay slm toddoba duulaan baan la duullay oo naأkulu الjaraada ayaxa aan cunaynay ayaxa anagu cunaynay wafii riwaayati naakulu macahu ljaraad ayaxaan cunayne annagu isaga la jira marka isaga nala cunaayey maahe annagu isaga la jiraan ayaxa cunayne muttafaqun calayhi marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan ayuxu inuu xalaal yahay ayuxu inuu xalaal yahay weeyaan oo liannu taqriir min annabiyi sala allahu alayh waali wasalam weeyaan rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam mujaahidiintii la jirtay ayaa ayaxa cunaysay isaguna uu ku daynay xadiidka ibni cumar ee saxiixaana isaguna arrintan uu taageerayaayo dhihi jiray waxaa muxuha nala xalaaliyey laba dhiig iyo laba laba meyta oo labadii meytana ayax iyo malayga uu ka dhigay وعن أbي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم قال laa yuldغ الmuؤmiن min juxri maratayn متafq عalayh lagama qaniino qofka muؤminka ah god laba goor lagama qaniino weeyaan laa yuldغ lama qaniino almuؤmin min juxrin good maratayni laba min juxrin waaxidin god keliya maratayni laba goor lagama wada qaniino muttafaqun calayhi xadiidkana macnihiisu ma aha god abeesi iyo wax sidaas iyo dubqaloci ay ku jiraan haddii intaa mar laga qaniino weligaa mar dambe ina intay kaaga soo baxda ayna ku qaniinaynin ma aho oo daahirkiisan xadiidkaasu ma aha ee xadiidka macnihiisu waxaa weeyaan qof qofka mu'minka ah laba goor meel keliya lagama wada dago oo qof haddaad mar u dagato oo intaad moodo qof eh, muxuu ahay siday soomaalida idaan muslimin rusha muslimuuna run uga qaado intaad ku kalsoonaato ood aaminto uu ku dago oo ku khiyaamo ood marka dambe aad ogaato inuu qofkaasu qof xun yahay hadda kad weynaad ka digtoonaataa mar daga allaha dago way idaan soomaalidu mar eh, labaad eh, muxuu ahay haddii dagasaan allahay dago marka kaas sidaa xadiidka macnihiisu waxa weeyaan qofka mu'minkiihi waa qof horta hore muxuu ahaayey qof qalbi fayoo weeyaan qalbi xaadhan oo dadka muslimiinta ah waa aaminaya qofkii muslima ah wuxuuna aanu ku arag laakiin haddana qof dakiya ah oo caqlila waa inuu noqdo oo qofku kol u dagto ee uu ogaado xaqiiqadiisa hadda kadib waa inuu ka digtoonado mar labaad aanu degin mutafaqun calayh xadiidka qisay u sheegaanoo mxuu ah, siira ay sheegaan qisadaana waa filaya inaan hadda kahor soo sheegnay laakiin qisadaas iyadu saxiix ma xadiidka masoo hormari marka ya laa yuldaqu lmu'minu min juxri maratayn inashi a ah. ha ah. aadmataan wax ku sameeyaya waxaa weeyaan ha qudca xadiidka qisada ay kutubu siyar sheegaanu waxay ahayd in rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaa ku jiray raggii dagaalkii lagu qaqabtay bedri lagu qaqabtay ee gaalada ahaa nin shaacir ahaayoo la dhihi jiray abucazat aljumaxi ninkaasoo marka kolkii raggii qafaalka ahaa ee qoreysheeda dagaalka lagu qaqabtay rasuulka sala allahu alay slam intuu asxaabtiisii la tashaday ay iskula gaadheen go-aan in fidan laga qaado oo raggii muxuu ahaayey maal lagu xidhay oo ninkaasu dacwooday nebiga sala allau alay wala slm u dacwooday oo inuuna wuxuu iskaga bixiyana haysanin carruur yaryaroo wax uga dambeeya oo koriyaana aan lahaynna ay jiraan marka nebigu sala allau alay wasalam waa u naxariisto oo iska sii daayay laakiin shard buu ka qaaday oo mar dambe inaanu la dagaalamaynin oo col la dagaalamaya aanu soo raacaynin sidii baa marka lagu sii daayey markaas ayaa markaasaa marka kolkii dagaalkii uxud markii ay u soo baxayeen gaalada ay soo buurteen ayay yidhaaheen naraacoo kaalayo afkaaga in shaacira baa tahay nagu caawiyo qabaysha noola baxo nala soo guugaabiyo colka nala soo ururi markaasuu uu yidhi aniga ballan baan qaaday oo ballantaasaan maxamed u qaaday oo mar labaad hadduu io qabto waa ay dilayaan markaasay waxay yidhaaheen haddii uu lagu dilo annaga carruurtaada kafaalo qaadayno oo gaar ahaan muxuu ahaayey safwan ibnu umaya raggii odayaasha ahay abayaalkoodii la laayey yaa ninkii aad iyo aad u guubaabiyey markaasuu colkii soo raacay dagaalkii uxud markuu dhammaaday ee la noqday ba ayaan daridiisa ninkii isaga oo xaafada ku dhuumanaya oo madiina intuu dhan ka galay dad qaraabiya ku dhex dhuumanaya yaa la helay markaasuu kolkii lasoo qabtay yuu mar sidii oo kale yidhi hoo ina sii daayo uu doonay markaasuu hadalka kada nebigu sal اllau alay slam uu yidhi baa la yidhaha laa yabdaq almu'minu min juxrin maratayn idrib cunuqahu ya zubayr marka halkiina lagu dilay muttafaqun caleyh lakin qisadaas waxaan filayaa qisadu inay daciif tahay si tii hore aan soo marray ee alxarbu khadca iyaduba qisadii ku saabsanayd ay daciif u ahayd sidaas oo kale weeyaan وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم ثلاثة laa يكلمهم الله يوم القيامة سدx alla lama hadlo وlaa ينظر إليهim ma fiiriyo وlaa يزكيهim mana طahiro uma dembi dhaafo وlahم عdاaب أليم cadaab xanuunkoodna way leeyihiin rajul waa nin midka hore weeyaane calaa fadli maa-in biyo dheeraada oo baahidiisa ka dheeraada haysta oo ama